subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale subax wanaagsan waxaad barnaamijka falaqaynta wararka saake aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saake xukun dil ah ku fulisay askar ka tirsanaa ciidamada dowladda kuwaasi oo hore u dilay askar kale sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan mid ka mid a ah saraakiisha ciidamada macwisleyda ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal ka dhacay deegaan lagu magacaabo beer xano oo hoostaga degmada beledweyne ee gobolka hiiraan isla markaana halkaasi wuxuu sheegay in lagu dilay xubno badan oo shabaab ka tirsan sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan deegaanka caad ee gobolka mudug waxaa saaki laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo ay doonayaan ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka in deegaankaasi ay gudaha u galaan kadib markii la sheegay in al-shabaab ay halkaasi iskaga baxeen sidoo kale waxaad barnaamijka falaqaynta wararka ku dhegeysan doontaan xubinta kalmaan waa mar kale iyo barnaamijka jira marqaatili

ahaatee miroodkii qarni waliba si uma ahaa casri waliba mare adba meelis laga guugu ka tashaatee mirood qarni waliba siduu maaha casri waliba mari naasnay maskax lagu furfuraayo muruq inuu ku saxantaado waxaa bara mushkilaadaha dunidii ma murayo muruq inuu ku saantad waxaba mushkilaadaha masiibadu adduunyada iyada u macallinaa masiibadu adduunyada iyadaa u macallinaa aduunyada masiibadhu yadaau macallina

ladhaa heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falqeyta wararka oo subaxbaad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho haddaan la eegno maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa saaka aroortii hore waxaay dil toogashaha ku fulisay askar ka tirsanaa ciidamada dowladda qaybahooda kala duwan kuwaasi oo maxkamadda sheegtay in ay dileen askar kale oo shaqowadaag la ahayd maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegtay in raggaani saaka toogashada lagu fuliyey ay ka tirsanayeen ciidamada booliiska militariga nisa kuwaasi oo hore uu dilay askar kale magacyada askarta saaki la xukumay ama dilka lagu fuliyey ayaa waxay maxkamadda ku kala sheegtay bukhaari cawil maxamuud waxa uu ka tirsanaa ee hay-adda nabadsugidda soomaaliya kaasi oo dilay askari kale oo haysla hay-addaasi ka tirsan sidoo kale cali maxamuud xuseen oo isna ka tirsanaa militariga soomaaliya saakin maxkamadda dil toogashaha ku fulisay ayaa wuxuu hore u dilay askari kale sidoo kale cabdirasaaq axmed mukhtaar waxa uu ka tirsanaa booliiska soomaaliya waxa uu dilay askari kale sidoo kale maxamed nuur sheekh waare waxa uu isna ka tirsanaa ciidanka booliiska waxa uuna dilay askari kale oo isla booliiska ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa dhowrkii maalin ee u dambeysay waxay xukuno kala duwan ku rideysay eedeysnayaal kuwaasi oo iskugu jiray askar iyo sidoo kale xubno ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda al-shabaab iyadoona maxkamadda saaki ay dil toogasha ku fulisay afar askari oo ciidamada dawladda ka tirsan kuwaasi oo askar kale dilay haddaana eegno deegaano ka tirsan gobolka mudug waxaa ka socda dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka waxaana dhaqdhaqaaqyadaasi ay imaanayaan kadib markii ciidamada militariga iyo kuwa dadka deegaanka ay si buuxda ula wareegeen toddobaadyo ka hor degmada xaradheere ee gobolka mudug tanyo markii lala wareegay degmada xaradheere waxa howlgal culus waxuu ka bilowday deegaanada hoos yimaada degmadaasi waxaana ciidamada dawladda ay qabsadeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka galguduud gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada xaradheer ee gobolka mudug al-shabaab ayaa marba marka ka dambeysa waxay sii faarujinayaan saldhigyada muhiimka u ee gobolkaasi kaga yeelay kadib markii culaysyo xoogan ay kala kulmeen ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka saraakiisha ciidamada dawladda ayaa sheegay in xubno badan oo ka tirsana al-shabaab halkaasi lagu dilay tan iyo markii howlgalka uu bilowday ciidamada dawladda ayaa waxay saakii wararka sheegayaan in kaabiga ay ku hayaan deegaanka caad oo ka mid ah deegaanada in muddo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab islamarkaana halkaasi ay ku lahaayeen saldhigyo waaweyn wararka ayaa sheegaya in ciidamada dawladda deegaankaasi ay markaasi ku dhow yihiin isla markaana ee la filayo in ay gudaha u galaan hase yeeshee dadka deegaanka ayaa sheegay in maleeshiyaadkii ku sugnaa deegaankaasi oo ka tirsanaa al-shabaab ay halkaasi iskaga baxeen isla markaana deegaanka ilaa iyo haatan aysan jirin cid gacanta ku haysa saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in saacadaha soo socda ay deegaankaasi gudaha u gali doonaan islamarkaana amniga deegaankaasi ay xaqiijin doonaan al-shabaab ayaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhanka maleeshiyada kooxda al-shabaab waxaa laga qabsaday deegaano ee degmooyin badan oo ka tirsan gobolada dalka kuwaasi oo ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay gacanta ku dhigeen waxaana ee eh, saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale ee eh, taliska militarigaba ay guulo ka sheegteen dagaaladaasi wararkii ugu dambeeyey ee gobolka mudug ka imaanaya ayaa waxay sheegayaan in deegaanka caad iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi saaki laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo ay wadaan ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka kuwaasi oo doonaya inay gudaha u galaan deegaanka caad ee gobolka mudug weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falkeyta wararka hadaan eegno deegaan ka tirsan gobolka hiiraan gaar ahaan deegaan lagu magacaabo beerxaano shalay waxaa ka dhacay dagaal aada u xoogan kaasi oo soo gaaray isla maqrabkii xalay waxayna wararka sheegayaan in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen dhawaqa rasaas culus oo isweedeersanayeen dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya waxaana markaasi ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ay guulo ka sheegteen dagaalka ay la galeen maleeshiyada kooxda al-shabaab deegaanadii lagu dagaalamay ayaa wax gacanta ku haya ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka iyadoona deegaanka lagu dagaalamay ee lagu magacaabo beerxaano dhowr mar uu ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab saraakiisha ciidamada iyo kuwa dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalkaasi aan waxba la isku reeban islamarkaana ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ay guulo ka gaareen sidoo kale waxay wararkaa sheegayaan in ciidamada dawladda iyo kuwa macawisleyda ay gubeen gaari ay lahaayeen maleeshiyaadka kooxda al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha mid ka mid ah afyeen mid ka mid a ah saraakiisha ciidamada macawisleyda oo la hadlay idaacadda kulmiya ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaalkii ka dhacay deegaanka beerxaane iyo guulaha ay gaareen wuxuuna u warramay waryaheena xasan axmed xasan maxamed xuseen eh, si wanaagsan dhammaan horta waan salaamnay shaqaalaha idaacadda iyo bulshada soomaaliyeed oo iga dhegeysan doonto ama daawo doonto eh, dagaalka horta maanta saacado badan oo qaatay gabalka ayaa isugu dhacay marka meelo badanna waa ka bixinay oo ay mid tahay buurta oo dowla guud ay saarnaayeen ceelka beerxaano iyo dhammaan tuulada beerxaano waa ka saarnay meel eh, hawda oo beerxaano iyo tarjanta udhexayso ayay marka ku jireen maadada gobolka suuqaan dhacay marka khasaare runtii cadowgana khasaare fiican ayaa ka gaara maanta gorsheegtadu imisay ahayd xilligii dagaalkuu bilaabanayay adiga afartii ayuu bilowday dagaalka oo subaxnimo gabalkan ayaa u dhacay hadeer way waxaahadaan kaga hadlaayana daraxana ku sugnaa deegaano badan ayaa sheegtay inaad shabaab kala wareegteen deegaankii ugu horreeyay dagaalku ka dhacay deegaankee buu ahaa dagaalku markii hore wuxuu ka bilowday meel oo daraxana ka sokayso door goya la yidhaha buurtay saanaan meesha ka dejinay buur kalento ceelka iyo haggiisa ay waa ka saarnay tuulada waa ka saarnay meel oo tuulada marka la dhaafo ah oo howda oo waasishay ku yeeleen meeshay ku jireen halkaas marka gabaldhac ayaan hadda ka saarnay haddana ciidanka ayaa ku sugan dib deegaanka iyo ciidamada qalabka jira oo iskaasanaya iyo ciidamada gorgor gaar ahaan ururka sideedaad oo dagaalka qayb ah ee dagaalka goobahaad ku qaadeen ma waxay ahaayeen goobo al-shabaab saldhigii waaweyn ay ku lahaayeen mise uun keli way isku aruursanayeen xogtaas aad hesheen wallahi runtii horta khasaare xoogan ayaa ka gaara meeshaas dhinaca talejanta gawaari gurmada usii socotay ciidan dabarjebin u dhignay laba gaari ayaan ugu gurnay gaari oo kabtaabuuda iyo nooho labadaas gaari meeshaas ay ugu gurteen runtii khasaarada lamiilobaanna waa ku dhaceen axmed waxaanashira loo dhigay maanta intaan khasaara u gudbin shabaab saldhigyo waaweyn miyay ku lahaayeen deegaanadaad weerarteen maanta deegaanada waayaan saa eh, og tahayba webiga biyo ma lahan meel kastana waa laga soo gudbaayaa eh, laga soo bilaabo buluburt ilaa baled weynta ka dhexaysa webiga ciidanku macnaha ma wada taagno nimankaa marka cadowgaa meeshaan ayay isku aruursadeen dabtoodana waa haynay maantana weliba la taabo kale ayay ka gaareen ciidamada dibadeynta iyo ciidamada qalabkiisa eh, waxaa inoo sheegtay dagaalkii inuu soo gaaray gabalacii maxaa khasaara ah ilaa hadda aad inoo sheegi kartaa oo dagaal ka dhashay dhankiina ha ahaato amba dhanka shabaab annaga dhankeena laba askari ayaa ku daawacantay eh, dhaawac fududna waa hadda magaalada loo qaaday dhankooda labada gaari gurmadka horta wixii ku saarnaayeen waa gubteen anaga dhinta saaran ma siin karno reyaashada ma hayno laakiin labadaas gaari sabana kudhaca waa gubnay runtii khasaare xooganna waa gaaray laakiin tirada ma haysaan waa dareemi kartaa dagaalka intaa socda waa dareemi kartaa oo ciidamo aad u qalabaysan weliba ayla dagaalamaayeen ma inoo sheegi kartaa marka khasaaraha tirada intuu leegyahay shabaab gaaray wallahi kiyaastii adiga shan iyo labaatan ila soddon dalaas waa gaaraan lantaas le khasaaraga meeyadkooda ilaa iyo lix ayaan hadda anaga aragnaa dhaha saarnay inta kalena way kasii badan yihiin manaanta gurana waa kasii badan yihin slen kiyaas eh, tirada imise ayay eh, eh, la eg yihiin gaarayaan deegaanadii maanta aad la wareegteen haddaad inoo sheegto magacyadooda deegaanada ah. waa doolgooye iyo meesha la yidhaahdo caalka tarajanta caalka beerxaana ayaan rabaa rajitaan ku dhehen iyo tuulada beerxaana gibi ahaan hadda gacanta ciidamada ayay ku jirtaan kaasina wuxuu ahaa afyeen u hadlayay ciidamada macuusleyda oo ka warbixinaya dagaalka dhacay deegaanka beerxaane ee gobolka hiiraan isla markaana dagaalkaasi u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka u doono soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes soomaali sudanes hosbitaal oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qallin dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doono daweyntaada oo sax ah koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warkalamaana waxaa layidhi madaxdii loo egmaday east africana odayadeediiya baa eegadan ku shirayaa layidhi meel agteenna ahe akhbaar maxaad ka haysaan rag ways xoga ogaadaaye aryaa axmedow anigu jawaab kuuma hayo anaa su'aal kale qabee afaartii oodayees arke amniga may adkay raabaan afaartii oodayees arke aad kay raabaan waran naftay su'aal yaab lewa qaba hatu ka hora lanko agle dhimang eh gabartoole kadaray may leeray wal jaaba eh gur meel bohol baali eh oo roogsidi gabartee jaaba la gurow nagadi boholya biisheenti biyoogini dadba badan a wadeen mays eray biyoog untun dadab ay eh wadan gabartun hobad giridi gaada doonan gabartii anti isqobadi biyoogi giridi boholini gabartii gaadi madaasha gabartii mayba qobsitay geeda qobsiti oo bohol lu gowsheeh madaasa ma ertay obowgalantiingoboyerti geedageeda qobsitay naftiisa gooy biyoyaraasi usugoo rooraho haafadikanagadi maylaraylanyaw gabartaad la jirta jaabaha lagur lakaari waata wala eri madaasa ma eray obow obowdiya iyonay geed gobsashoodiya ma liyaabne anigiyaas liyaabi oo geedagii lagooya warku bilaawi reed ino afar oday isniskuano talnang ma liyaabne hoobiyugu minan subaxnan iskuguraaya liyaabi waxaan odhan lahaa mugdigii in laga soo baxo horumarkii muuqdo martigelisay caasimadda iyadu shir muhiimaaye madaxweynayaal baa is-arkiyo mudanayaashiie muwaafaqiya khayr baa shirkana laga malaynaa warwar ma haysaane markii shacab iyo dowlad iyo ciidanba loo midoobay shabaab kobtaydii maaragtaa ku dhacday farxadkoodana waxaa la yidhi wadamada dariska nalaha ka sokayn maayaan kadibna waxaan maqlay madaxweyne xasan sheekh inuu isugu yeedhay madaxda wadamada deriska ah leeyahaa la yidhi taxanaan ku maqlay lama joogine waana nugu hagrateen shabaab waana nugu daawateene annagu idin xaasidimayna iska celiya bahalkii waa kaas wararta waayahan soomaalidu madaxda ay casuunto ma dhega fududaa jirin laakiin kuwaan markii la wacay taliyo ciidan iyo wasiir gaashaandhig iyo madaxweyne kalama harin weliba wasiirrow u diray madaxweynuhu inay soo dhoweeyaan marka halkaa waxaa iga muuqata nimankii xaggiinna loo soo eriyee saad yeeshiinni walbaa inuu isleeyahay war wax ma ogdiine shirkan waxaa la yidhaahdaa somaali frontiral state samin oo micnaheedu yahay shirka waddamada safka hore ee soomaaliya waxa laga wada hadlayana waxay tahay dagaalka shabaab sidii la iskaga kaashan lahaa war idinkoon maanta shirka wuxuu u dhexeeyey waryaa oo maaha iyo array kale ah habaarigaani iyo salaamno waaryaadhahen wallaweyney waddamada soomaaliya la jaarkaa bay ku jirtaa somalilan shirka ma lagu casuumay wargabooso war mahey sida shalay diyaarad baa imaaraadka ka kacday markii ay ku sii dhowdahay waddankii ay u socotay ayaa cilad lagu ogaaday dibayna u soo noqotay saddex iyo toban saacadood kadib garoonkii ka duushayay ku soo degtay kadibna warbaahinta caalamiga ah waxay ciwaan ka dhigeen diyaarad saddex iyo toban saacadood hawada ku jirtay oo ku soo laabatay isla garoonkii ay ka duushay kadibna waaxid qawdhan hoo caraysan ayaa wuxuu ku soo qoray waa barta ay maanta somalilan joogto soddon sano aan hawada ku jirnay halkaan ka dulnay baan ku soo laabannay <laughs> jugjug meelaan isku surnaaoo dheega jari aryaadhaha calanka soomaaliya meel kasta laga suran laascaanood soohdintii somalilan sow kama sokayso war anigu faysal cali waraa waxaan ka maqli jiray xuduuddeennu waa garowe war kale maalay warka adla waalataana idinku nace shirkii madaxda bariga afrika madaxweynuhu ku casuumay waa socdaa shir la oo muqdisho lagu qabtana waxaa u dambaysay kii oo shirkii igad lagu qabtay war somalilan waxba ka garan maysaane diyaarad meeshay ka kacday ku soo laabataa kuma cusba sababtoo ah kuwa garoonkeeda ka kaca hargaysa duqoyn jiray markaasay haddana garoonka fariisan jireen wargaboosow hargaysay kaaga dhegtay ah. waxaa laguu sheegay madaxweynayaalka geeska afrika ku shiraya muqdisho maxaa muusal biixi looga reebuu taagan yahay adaan fahmini now waar wallaweynay adeer ma run laysu sheego shirka looma dhammee war kalemaanay war ma haysiine ah. jidadka magaalada muqdisho dhan waa la xiray shacabkana waxaa la aalamintay oo cagtiina maala daruufaana keentayoo waa dareemi karnaa laakiin waxaa la yaab ahoon la yaabanahay ah qolada hoobiyaha soo ridda maxaa loo qaban waaye warmirkaa isagaa anigaa ku mashquulae marka ciidanku amniga sugo waddooyinka dhan xidhaan dhaqdhaqaaqa shacabkana ay joojiyaan ciidankan ku mataansanoo madaafiicda iyo hoobiyaha soo bilaaba maxaa loo dhugan waaye xaggeese soo maraan arya axmed dheerow bilaash had isu xanaajihaysaah shaqadan mararka qaar waa tii la wada qaba jiraye meeqa jeeraa lagu yidhi majaabeesa meelkaaley ka muulax muulax leeyihiin majaabeesa meel kaaley ka muulax muulax leeyihiin warisan dhowal mooshiidina beledka hoba meelo hirhirinye meelonan shalkiisan tashidanta war kalamaanay war ma haysiine shan iyo toban qodobo oo culculus ayaa ka soo baxay shirkii madaxda soomaaliya jabuuti etoobiya iyo kenya saddexda madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha etoobiyana waxay qalinka iskula duugeen qodobadan qodobka koowaad oo ugu horreeya wuxuu yahay in la tixgeliyo madaxbannaanida dhuleed tan siyaasa siyaasadeed iyo midnimada soomaaliya qodobka labaad waxaa dowladda soomaaliya lagu bogaadiyey dagaalka ay la gashay shabaab lama koobi karee kuwa muhiimkahaan idiin sheegayahe qodobada kale ugu culculus waxaa ka mid ah in si wadajir ah loo wada go'aansaday ciribtirka al-shabaab iyadoo laga saarayo dhammaan meelaha ay ka joogaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah in la soo dhoweeyey codsiga dowladda soomaaliya ee lagu qalabaynayo ciidamadeeda ayna ku heli karaan hubka fudud iyo kan culus korna loogu qaadaya awoodda ciidamada federaalka ah ee s n loo yaqaan qodobka afar iyo wuxuu dhigayey in dowladda soomaaliya laga taageero dadaalka ay ugu jirto in gebi ahaanba laga qaado cunaqabataynta hubka dhammaadka sanadkan ka iyadoo la wada qiray inay dadaal badan gelisay xakamaynta hubka qodobka ugu dambeeya shan iyo waxay madaxdu wada go'aansadeen in la iskala shaqeeyay si wada jir ah adkaynta amniga xuduudaha iyadoo la ciribtiraya argagixisada war cabdikuuso waxaad ka tagtay qodobka tobanaad oo sheegaya howlgal qorshaysan inay wada fuliyaan waddamada safka hore oo ay sheegaan inay ku ciribtirayaan shabaab war wadamada safka hore shabaab markii la jebiyey miyay soo tooseen war wadamada soomaaliya xuduudda la leh qaar aanan aaminayn baa ku jiree ciidamada iskaashanaya qaarkood amay hub ka guuraan oo ka tagtagaan si ay nimankii u qaataan dhici jirtay xiryaha ay ka guuraan ciidamada etoobiya wargaboosow waagii hore shabaabka soomaaliya lagu dhex korinayey umadaanuna inaysan jid iyo jaha yeelanaa laga rabay xataa kii ka baxa dib baa loogu soo celi jiray laakiin markii soomaalidii inta kacday la arkay inay heryadii iska dulqaadayso nin walba waxa u cadaatay daadku inuu gurigiisa ugu tegayo marka waxaa lala kabashkabash leeyahay dan soomaaliyeed maana nin walba u yaanbelidu ku soo gelin waayo aryaadhaha madaxdu hadday qodobadan ku heshiiyeen fulinaa horta laga rabaa waa tiina hore loo yidhi haddaan waxaan lugu heshin hadhow lugugu hilima hadda waxaan lugu heshin hadhow lagugu hilima warkalamaanay war ma haysaane golaha wasiiradu waxay ansixiyeen xeerka la dagaalanka argagixisada war waxaas macawiisleeyaa mar hore ansixiday war meeshii lagu arko ha lagu toogta maa la yidhi war shiiqa shabaab fu'aad songolo waxaan ka maqli jiray gaal qofkii arka ha la dilo inkastoo asagu muwaadin iswii dhishan yahay marka hadda golaha wasiiradu qofkii argagixiso arkaa hala dilo miyay dheheen warwarka way iga dhex gasheene golaha wasiiradu xeerka la dagaalanka argagixisaday ansixiyeen ka socdaalkana way ansixiyeen labadaa sharciba waxaa la yidhi hadday baarlamaanka ka gudbaan waxay wax weyn ka tarayaan amniga laakiin anigu waxaan xasuustaa xeerka la dagaalanka argagixisada dhowr jeer hadda ka hor in la diiday marka baarlamaankaana waan ogaan ogaan doonaa waxay ka yeelaan horta baarlamaanadii horee diiday ma lagu dhex jiray war xildhibaan shariif mustafoo fadhiga baarlamaanka ka hadla maalin dhawood wuxuu yidhi shabaabka meelaha fogfog laga raadinayaa annaguna dhex fadhiyaa <laughs> dadbadan hasu fiiriyimadaas madayba warka iga dhex gelina baarlamaankii horeo tobnaadna xildhibaan cabdulaahi goodax barre waa ka yidhi kaasaa inta farta ku fiiqay anaana aqaan warwar ma haysiine taliya hay nabad sugidda mahad salaad xildhibaan ma aha war taliyihii hore hay nabad sugidda saad yaasiin asba xildhibaan hilibaann maahan warna miyaa lan walba ka fadheedama hilibaannamada lankadiida war fahad sababtii loogu diiday waa ogayne mahadlaxo u eebsaday war fahad hadda xilmahayo waa ka nabadgelaysiine afaraha mahad maa ka baxdaan horta kursiga maad haddii shabaab lagala tashan lahay hallagubay dhihi lahaayeen ma murtaday ku xukumi lahaayeen horta namayo haddaan soo xasuustay waxaan idin weydiiyey dalabkii shabaab baarlamaanka uga codsadeen inay madaxweynaha mooshin ka keenaan oo xilka looga xayuubiyo xaguu ku dambeeyey baarlamaanku ma aamusay uga jawaabeen war ugu horraysa mayse aad mooshin maqasho meeshuu ka yimid waa taqaan war waxaan ka baqayaa sharciga la dagaalanka argagixisada golaha wasiirada ansixiyeen markii baarlamaanka la horgeeyo inuu koorumka dhammaan waayo aryaa markaas war ka xildhibaan shariif mustafa wallee kuu caddaabmaayo war cabdullaw xildhibaankaasuu raaligelin uu ka bixiyey warkaase sow inuu ka noqdo asagana gar kuma aha warwarka hala waalanine ergada kursiga hoob waa uu kala kacday sanadkan gudihiisna laba maray doorasho galeen kursigaasoo hore mahasanaad ugu fadhiyeyna maanta waxaa ku soo baxay eh. xildhibaanka cusub ilyaas sheekh axmed war ergadaha nabin anigu waxaad jiray ah. nin dooran doorta ha u dhahdeen ah. dadkase ha u dambaajiseen war odayaashii layidhi shabaab la soo galeena galbeedka hiiraan ah. oo halgan lagu qabtoo beledweyne la keenay xaggeen loo gudbiyey war haanyoe maalin dhooaytayaashan sin lakugu gumilaysan malahayne war hadda ka hor madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageed wuxuu yidhi eh. oday shabaab la xiriir intaan dagaalka ku jirnay ayaan soo qabannay maadaama nin waayeelu u ahaa waxaadda maclinaan sii daayno waxaan dhahna dadkaan kuu shirinaynaaye beriyaan ka ahay waxaasna shaqo kumilihi dheh waana i qasbaan shabaab ma rabin dheh kadibna odagii markaan dadka hor keennay warkaan ku haysana maan mid ka daran ayuu meesha ka sheegay kadibna mikrofoonka intaan ka deminay aanna wasuud u dhiibna aan xamar iyo xabsiga dhaxaligeeye aryaadhaha samigae cabdullana waxa uu yidhi ow suutaa u faadha sheela qaab ninki la showraa al-shabaab u faadha sheela qaab ninkii la showraa al-shabaab war cabdulla waxaan maqli jiray sharadkaynu dhigannaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa waranina anina welibaa dheegi jiray maxaa sheekadeeni nacas inta shiraysa dumarkii dabaal ugu sheegtay shalaagalab maqli jire fakatay oo talade ni adiga furfurayo lacabke nu fidiyo jirteenni fashilanto fara kuma jirte kowdhe war waxaad ka tagtay haddaad saas u fududahay waad iga fasaxante faadumoy faraskaagu ha ku qaado war cabdikuusaw cabdulaahi xalweyste hadduu ku dhegaysto dib u heesi maayo war anigu kala wada <laughs> halweysta oydinta diiday waayey fariimahaasi xubintii kalmaan ee kasii horreysay waxay gebagabe u ahaayeen barnaamijka falqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan in kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysan uu farsamaynayey nabadgelyo ogeysiis muhiima